ilaahayna wuxuu leeyahay tafaraq licibaadatii amla u sadraka hinan wa waasuda faqraka wailaa tafcal mala'tu yadaka shuqla walam asuda faqraka ilaahay baa addoonkaygiiyow cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa khina nafsi baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi wa ilaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shuqlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi afar iyo labaatanka saaca mashquul baan kaa dhigay oo biisi baan kaa dhigayaa baahidaadana ma daboolayna baa ilahay yidhi albaabada faqriga laga dabooli maayo haddaan waktigeenna qaybinno saacadna aan u dayna kasbi xalaala saacadna masaajidda aan ku camirno oon aakhiradeenna ka fikirno oon diinteenna ku baranno oon diinteenna ka fikirno oon dhallinyarada walaalaheena masaajidda ka maqan aan u murugoonno oon u tegno gacanta soo qabanoon masaajidda keenno saacadana aan ku camirna maaragtaan ay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas tafaraq licibaadatii amla'u sadraka khinan baa ilaahay yidhi laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa khina annafsi buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam khinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee waa hina nafsi waa naftaada oo deeqtooda weeyaan hinadu qalbiga oo ku xasila qalbiguna muxuu ku xasilayaa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub baa ilaahay yidhi kuwa ilaahaye rasuulka rumeeyey quluubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacaddiisa alaa ilaahay baa intabihuu baraarugoo dhegihiina fura qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male ilaahay yidhi ilaa ilaahay taacaddiisa mooyaane salaada markaad tukatid qalbigaaguu xasilayaa maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaaguu kuu xasilayaa juz qur-aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu kuu xasilayaa xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa xalaqat adacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin biantibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u siyaartay buu nebigu yidhi samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaaday socodkaagaasna uu wanaagsanaaday jannadana mansil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbigan wax kale ku xasili maayo lacag ku xasili maayo dhoofna ku xasili maayo dad baa dhoofun ka fikiraya dhoof dhoofun bay ka haysataa dad baa tacliinun ka fikiraya taliinta tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada kuu badatee wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa alaa bidikri اllaahi tadma'inu اlquluub aqim الsalaata lidikri salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa waladikru اllaahi akbar ilaahay dikrigiisa ayaa weyn walaqad yasarna اlqur'aani lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikrun lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir qur-aankii waa dikr nebi maxamed waa mudakir salaaddii waa dikr inamaa jucila asacyu bayna asafaa walmarwa walmarwa wa ramyu ljimaar liiqaamati dikri illaahi buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam sacyigii marwe iyo dhexdooda la sacyinaya safa iyo dhagaxa la tuuranaya buu rasuulku yidhi iyo tima xiirasashada ay xujaydu timaha xiiranayaan intaba waxaa looga dalna yahay buu nebigu uhi ilaahay xuskiisa in lagu ogo gaayat alcibaada waa dikri weeyaan in qalbigan mar walba uu noqdo qalbi ilaahay jala wacalaa mar walba xasuusan oo ilaahay ku tacalluqsan fii salaatika salaadda dhexdeeda ilaahay ku xasuuso aqalkaaga ilaahay ku xasuuso ubadkaaga ilaahay ku dhex xasuuso meheradaada ilaahay ku xasuuso warajulun qalbuhu mucallaqun bilmasaajidi toddobada hadhka ilaahay loogu hadhayn doono maalinta hadh kale uunan jirin hadhka alla mooyaane waxaa ka mida buu rasuulku yidhi nin maaragtaane mar walba qalbigiisu uu ku xasilooniya nin walba nin mar walba qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdillaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduha kaana calىa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina taqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonnaa baa ilaahay dhi waan nabadgelin doonaa wanadaru daalimiina fiiha jahiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innanka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa inagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennii xisaabinaynaa oon meheraddeenni ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin ba nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi اllaah allahuma janibna الshayطaan allahuma janibna الshayطaan wajanib الshayطaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi <laughs> halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa layd sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibna abi awfa raximah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka ragcaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suuraة almudathir markuu gaadha faإida nuqira fi الnaaquur fadalika yowm yowm casiir calى اlkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى اlardi maqshiya calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta iman maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay dabeedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu tala waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa loogu nin carab ka dhashaa loogu talagalay anigaa carabiya ma cid kala ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxameda ma cid kala ha waa cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo derajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abii bakrin sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa la yidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abuubakr sidiiqun baa ka fadli badnaa kaasaa misjiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaana suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waasaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisa loo xambaaray labaatan maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin quluubtooda ayaa noolaato jilcday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa xaan fuulaa xaan qaata halkeen gala xaan dhala halkeen taga xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mida ah lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxaa isbeddel dhacay maya kama warqabee ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday ruudhidii way ziyaadday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yabooxay rasaaq waayo man huwa arasaaq allahu rabb اlcaalamiin rasaaq yarsuq alcaasiya walaa yubaali casigu arsaaqa umana aabba yeelo laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika xadiis alquds ilaahay baa leeyahy adigana faraa'id baan ku saaray anigana arsaaqadaadi baan isa saaray baa ilaahay yidhi cabdi laka calaya risqik waliya calayka fariida anigu waxaan korkayga saaray buu ilaahay leeyahay arsaaqadaadii anaa arsaaqadaada ballan qaaday adigana korkaaga waxaan saaray faraa'id iyo waajibaad baan ku siiyey oo macrifada ilaahay ugu horayso in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika haddii adigu faraa'idaydi iyo waajibaadkayga aad ka tegta buu ilaahay ku leeyahay anuu arsaqadda kaa goosan maayo kii ilaahay caasiyaba hadduu haddii haddii ilbaktinaysa ka waran hadday xubin jirka ka mida fadhiisanayso shaqada joojinayso see noloshu noqon lahayd adaacadda waxaa laga sheegi lahaa magaalada nairobi xaafadda islii shan kun oo qof baa ilaahay xalay dhegihii kala noqday markay ilahay caasiyeen sidee nolosha noqon lahayd bal ii sheega araggii uu ina siiyey waan ku caasinay maqalkii uu ina siiyey waan ku caasinay caafimaadkii uu ina siiyey waan ku caasinay dhallinyarnimadii buu ina siiyey waan ku caasinay rasiqii buu ina siiyey waan ku caasinay ibraahim aladham raxmatullaahi calayh ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiye ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zine ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu dhi waxaad samaysay ma garanaya anugu <laughs> ma baan kuu raadiyaay buu dhi ad ilahay ku caasada adiga doondoonaysaa ma jiro buu hi qiilkaas sheekhaa doonta u teg sheekhku odhanaya ilaahay caasi haddaad kari weyday naftaadii mu jiraa waar ma jiraa ma jiro maxaan sameeyaa aday ku tahallaa buu yidhi laakiin soo noqo mid baan ku odhane macsiye ma dayn karaysid ha ma dayn karayo naftii iyo shaydaankii baa iga qaalib noqday maxaa iga qaalib noqday naftii iyo shaydaankii iyo dhallinyarnimadii haye maxaan sameeyaa wuxuu yidhi dee caasi ilaahay laakiin mid baan ku odhan anigu saddex arrimood baan ku odhan ilaaha aad caasinayso arsaaqaddan aad cunaysa asagaa ku siiyey risqiisa dee u daa ha ka cunin biyaha ayaa ku siiyey allah hawada ilaahay baa ku siiyey bariiska ilaahay baa ku siiyey canaha ilaahay baa ku siiyey cadka aad cunaysa ilaahay baa ku siiyey risqiisa u dhaaf marba haddaad tidhi casyaan ma dayn karayo dee riqsigiisa u daa dee maxaan ku noolaadaa buu ka yidhi dee siday kula siday kuula noqotay buu yidhi inaad arsaaqadiisana aad ka cunto isagiina dib aad uga caasido mid labaad baan kuugu daray buu yidhi dhulkan aad ku joogto isagaa lee uga kac dhulkan meel aan ahayn doondoono oo gal halkaana ilaahay ku soo caasi buu yidhi ma jirtaa dhulku waa dhul cirkuna waa cir gudahaan joogaa iyo dibadaan joogaa ma jirto dadkao dhan gudaha unbay joogaan <laughs> mid baan maalin number telefon kala hadlo numberka caadiga wuxuu idhi iska goo buu ihi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayo wuxuu ihi dibaddaan joogaa buu ihi dibadda markaasaan ku idhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahaan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhambe waa hal qol keliya halkaa qolna ilaahay baa iska le war hadda soomaaliya ka wada imanee markaan ka soo tegayna dalkan ma caalam kalaa lagaa furood soo gashay mise dhulku dhulkii uunbuu ahaa cirkuna cirkunbaad hoo socotay shan iyo toban saacaan diyaarad la soconnay shan iyo toban saac non stob samaduna sidaan bay dusheeda u taallay dhulkuna sidaanbuu hoosta u yaallay hal qol weeyaan adduunyadu qolka ayaa iska leh ilaahay in lagu caabudaa loogu talagelay in lagu caasiyo looguma talagelin wuxuu idhi dhulkan isagaa leh haddaad tidhi cisyaankiisa ma dayn karayo uga kac dhul kale ku caasiyo oo dhul kale doondoono dee ma dhici karto ma jirto dee adoo dhulkiisii ku jooga sideed ugu caasin kartaa buu ka yidhi saddexaad baan kugu dariya meel uusan ilaahay uusan kugu arkayn ku dhuumo oo halka ku caasi may jirtaa ma jirtaa sawaaء minkum man asara اlqowla wman jahara bihi waman huwa mustakfin biاlleyli wasaaribun biالnahaar habeen maalin iftiin madow sirayso muuji caliimun bidaati الsuduur yaclamu sira waأkhfى laa yakfى calayhi shayء fi اlardi wala fi الsamاء samiicun basiir weeyaan makhluuqoo dhan haddii ay meel iswada taagaan ay baryaan oo afkooga ilaahay ku baryaan oo mid walba baahidiisa ilaahay uu sheegto mid walba ilaahay sawdkiisa waa maqlayaa baahidiisana ilaahay inuu dabuulu awoodi karaa cibaadii low anna awalakum wa aakhirakum waaaakhirakum wainsakum wajinnakum kaanuu calaa atqa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulkii shaya cibaadii yaa cibaadii addoommahaygiyoo baa ilaahayna leeyahay yaa cibaadii subxaan allah naxariistiisu ballaarhsanaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu kuwii musrifiinta ahaa ee naftooda ku xadgudbay ee afar iyo labaatanka saaca macsiyadiiyo qafladda ku jiray haddii uu ugu yeedhay yaa cibaadii kuwa saalixiinta tukanayana maxaad u malayn magacuu ugu yeedhi lahaa fircoon uu og yahay inuu gaal yahay inuu gaalnimo ku dhimanayo uu og yahay inuu ahlunaar yahay uu og yahay ayuu muuse markuu u dirayay ku lahaa faquulaa lahu qawlan layinan lacallahu yatadakaru aw yakhsha haddii fircoon uu ilaahay uu leeyahay muusow hadal yaroo dabacsan ku dhahda laga yaabaa inuu waantoobu ilaahayna ka baquu soo noqdee waa fircoon oo leh aladii qaala ana rabbukum laclى aladii qaala libanii israa'iil alaysa lii mulku misra wahadihi alanhaaru tajri maa calimtu lakum min ilaahin hayrii faawqid lii yaa haamaan fircoon oo kibroo qooqo hadalladaa ku hadlaayey haddii markii muuse loo diray uu ilaahay muuse ku leeyahay qaadal jilicsan ku dhaxda dacwadda u dhibriya kuwii musrifiinta ahaa qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu sababu nusuulkeyga wuxuu ku sheegay imaam axmed waxshiy ninkii qaatulxamza ninkii xamse dilay maka markuu nebigu soo galay calayhi الsalaatu wasalaam ayuu tabay uu yidhi away waxshi aduu kaa baxsadaa lagu yidhi u kaa dhuuntay ka daba tega u yeedha xeebtaa lagu soo gaadhay isagoo damacsanba inuu ka soo tallaabo jaziirat alcarab oo ardulxabasha uu soo gudbo markaasaa le waxshi hee rasuulkii ilaahay baana kaa weydiiye o kuu yeedhaya subxaan allah aniga ma anuu xamse dilay oo adeerkii dilay oo mushrika oo zinaystay sawta diintiinnu sheegaysa ma wladiina laa yadcuuna maca الله ilaahan aakhara ولا yaqtuluuna alnafsa alatii xarama allahu ila bilxaqi walaa yaznuun wman yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf lahu alcadaabu yowma alqiyaamati wayahlud fiihi muhaana iyadoo shareecadda muxamediyadu ay sheegayso qofka ilaahay kayrkii caabuda ee naf bini aadanana gooya ee sinaysa in cadaabka loo labalaabayo intaaba anigu waan ku dhacee bal orda oon moxamed ii soo weydiiyey buu uhi ruksad boos aan diinta islaamka ka soo gala ma lai hayaa markaa bay saxaabadii soo noqdeen rasuulkeen maka ugu yimaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebigu u qoray ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi'aatihim xasanaat wa kaana allahu gafuuran raxiima aayadihii qur-aanka markii waxshigii lagu kor akhriyeyna wuxuu yidhi ilaa man taaba waa shardiga koobaad wa aamana ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan shuruuddaasi way badan tahee bilo anigu ma buuxin karin buu yidhi shuruud badan baa laysdaba dhigay meesha way soo noqdeen haddana aayad qur-aanuu nebigu soo qoray ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ina allaha ilaahay laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa markii aayaddaa lagu dul akhriyeyna wuxuu yidhi haadaa araa bacda mashii'ati illaah ilaahay ku doonaa meesha ku jirte bilow aniga ilaahay dembigayga inuu dhaafo maba doonin buu yidhi ayanasug ajiib waa ninkeeninkuna hadda moxamed iyo abubakar iyo cumar iyo maaha xasan iyo xuseen maaha waayo waa waxshiy waa qaatilu xamza ninkii xamse dilay weeyaan maalintii nebiga adeerkii la dilay calayhi salaatu wasalaam ee aansaar meydkooga ay uruursanayeen ee nebiga la yidhi waa kan adeerkaa maydkiisii wuxuu arkay halkaasaa laga dilaaciyey xamse calooshiisi intoo la kala dilaaciyey ayaa medhaqiryaha uuskiina bannaanka lagu shaydhiyey keryihiisii ee beerkiisina cidna lagu daadiyey markaasuu nebigu argagaxay calayhi salaatu wasalaam markaabuu saxaabada ku yidhi walaashii safiya soo socotaoo ka argagaxayse horay isku celiyo mara ku duduba buu rasuulku yidhi go-iisi intuu u tuuray dadna lil maa ka daadatay rasuulkeenna markaasuu yidhi yaa cammi yaa cammi adeerkii ma maqlaya uu shahiiday khalaas wuxuu yidhi toddobaatan quraysha anna waa inaan kuugu aargudaa buu rasuulku yidhi markiiban qur-aankaa soo degay waxyiga maxay soo degtay aayadda sheega fain caaqabtum facuuqibuu facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bihi walain sabartum lahuwa khayrun lisaabiriin baa nebiga lagu yidhi haddaad aargoosanaysid ood adeerka u aargudaysid baa ilaahay ku yidhi dee midun baa lagaa dilay adiguna midun disho baa ilaahay ku yidhi haddaad sabirtidna hee saabiriinta sabirkaaba u khayr badan baa ilaahay ka yidhi yani xamaasaddu inay ku qaadan baa la leeyahay liyatakida minkum shuhadaa annakaa damacnay baa ilaahay yidhi qaarkiin inay diinta u shahiidaan adeerkaa wax kama nuqsaamin waa shahiid weeyaan waa shahiid annakaad doorayna baa ilaahay ku yidhi adiga waxba kaama naaqusmin waxba kuu ziyaaday lagaama raba inay tolnimada iyo qabyaaladdu ay ku qaadee haddaad u aargudaysidna dee mid unbaa lagaa dilay mid u disho haddaad sabirtaanna baa ilaahay yidhi saabiriinta sabirka u khayr badan baa ilaahay ku yidhi waa xamse ninkii dilay weeyaan ninka uu nebigu aayadaha qur-aanka kolba aayad u soo qorayo aayaddii u dambaysuu nebigu u soo qoray waxay ahayd qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calىa anfusihim laa taqnatuu min raxmat اllah ina allaha yakfiru الdunuuba jamiica inahu huwa algafuur الraxiim aayadda qur-aanka marka loo keenay lagu akhriyo dushiisa ama adeerkay xamse saad maalintii u dishee nooga sheekeey markuu ka sheekeeyey bay lilma ka daadatay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waa hagaag waxshay ilaahay baa hidaayadda kula doono ku soo hadeeye marka wejigeegu ka arka adeerkee baan xasuusanayaaye marka xalaqaadka sidaa saxaabadeeda aan wax baraayo adigu xagga dambe iga fadhiisa buu yidhi indhihiisu hadday arkaan waxay xasuusanayeen adeerkii indhihiisu inay aragta ma jeclayn qalbigiisuna naar inuu gala ma jeclayn hada abiicat alambiyaa sida indhihiisu waxjiyii inay arkaan aysan u rabin adeerkii buu ku xasuusanayaa kadaalika qalbiga muxamedna ma rabin inuu waxshiyii naar uu ku dhaco fa ilaahay hanu toobadkeenno isagaa ina arsaaqaya haddana dadkii ilaahay way caasinayaan maanta waxaan haysanay isagaana siiyey haddana waan caasiyaynaa yaa cibaadii baa ilaahay leeyahay kiinnii hore kiinna dambe jiniya insigiin kiinayniigu alla ka cabsiga badan haddaad sidiisa iiga cabsataan baa ilaahay leeyahay mulkigayga waxba kuma siyaadinaysaan malkigagahe waxba kuma ziyaadinaysaan ibliis calayhi اlacna haddaad ii caasadaan baa ilaahay yidhi calaa afjari qalbi rajuli waaxidi minkum culamaa ulxadiid qaar waxay ku sheegeen waa ibliis calayhi اlacna sida ibliis awoodda ilaahay isagoo yaqaano uu amarka ilaahay u diiday uu ilaahay u caasiyey haddaad ilaahay ii wada caasadaan buu ilaahayna leeyahay milkigayga iyo iyo awooddayda waxba kama dhimaysan bay iskama dhimayaan baa ilahay yidhi ilaahay innaka u baahan laa tanfacuhu طaaca walaa taduruhu macsiya waa munaajaad munaajaadkii nebigeenna calayh salaatu wasalaam markuu ilaahay la munaajoonayo uu ku ducaysan jiray waxaa ka mid ahayd yaa man laa taduruhu الdunuub walaa tanqusuhu اlmaqfira hab lii maa laa yanqusuka wاغfir lii maa laa yaduruka inaka anta alwahaab yaa man laa taduruhu الdunuub yaa man laa taduruhu الdunuub kii ay dunuubtu aysan waxba ka dhimaynow makfirada addoommaha uu u dembi dhaafayana waxba aysan ka dhimaynow waa munaajaad markuu nebigu ilaahay la munaajoonayo ducooyinkaabuu ku ducaysan jiray marka daacadduna ilaahay waxba uma ziyaadiso macsiyadduna waxba kama naqusto man camila صaalixan falinafsihi man jaahada fainamaa yujaahidu linafsihi man اhtadaa fainamaa yahtadi linafsihi man shakara fainamaa yashkuru linafsihi wmaa tunfiquu min khayri falianfusikum bal qur-aanka u fiirso naftaada naftaada haddaad hanuuntana naftaada hanuuntay man tazakkaa fainamaa yatazakaa linafsihi ninka naftiisa xumaanta ka tahira ee meelaha xunxun ee nafta u fiicnayn ka ilaaliyay masaajidda iyo khayrka la yimaada naftiisa ee dembiga naftiisa kaga maydha daacadda iyo cibaadada iyo munaajaadka iyo xalaqaadka kaga maydha naftiisa u tahiray baa ilaahay yidhi man camila saalixana falinafsihi waman shakara fainamaa yashkuru linafsihi kii shukriya ilaahay naftiisa ugu shukriya ilahay waxba uma qabanayo marka ilaahay tabaaraka wa tacaala inaka ilaahay u baahan nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aada kula baayac mushtaraysa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad wakhtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad lixaadka lagu dhammaystira waa nicmad arsaaqaddu waa nicmad amnigu waa nicmad wain tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ciise bnu maryam calayhi asalaam ayaa arkay nin labada gacmood halkaa ku go'an labada lugoodna halkaa ku go'an indhala oo waxbana aan arkayn jirhkiisana ay ku dhacdee baras oo wada cad oo ku ducaysanayoo leh ilaaha waxaan ku xamdiyaa balaayo badan oo addoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyey aniga waa ninkii waa nin labada lugoodna halkaa ku go'an labada gacmoodna intaa ku go'an indha aan lahaynoo waxba arkaynin jidhkiisana waxaa ku dhacday barasuu wada cad yahay waxauna ku ducaysanayaa yuu leeyahay ilaaha waxaan ku mahadiyaa balaayo